alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed w salama tasliima kaiira sheikhu waxau uhi raximah ullah walaa natruku xuduura aljumucati kama tegayno jumcada inaannu xaadirno ka tegi mayno wa salaatun maca barri hadihi alummati wa faajiriha laazimun wa salaatun salaad maca barri hadihi alummati ummaddan keeda wanaagsan la jirkeeda lala tukadaa wa faajirihaa iyo keeda faajirka ama faasiqa a lala tukadaa laazimun laazim weeye waa mid waajiba ah. maa kaana min albidcati barii'an yacnii muddada uu ahaaday mid bidcada beri ka ah waa lala tukanayaa keeda barriga iyo keeda faajirkaaba fain ibtadaca dalaalan hadduu bidcaysto baadi falaa salaata khalfah tukasho dabadiisa lagu tukanayaa ma jirto waljihaadu maca kulli imaamin cadlin aw jaa'irin waaljihaadu jihaadku maca kulli imaamin imaam kasta la jirkiisuu ahaaday imaamkaasoo cadlin mid cadli ah oo cadaalad samaynaya ahaaday oo lagu kalsoon yahay aw jaa'irin ama mid daallimoo dulmi la imanaya ahaaday waalxaju xajkuna maca kulli imaamin cadlin aw jaa'irin wuxuu ahaaday imaam kasta la jirkiisa imaamkaasoo cadli ah ama jaa'ir ah ama walxaju xajkuna kadalik saasoo kale weeye sheekhu halkan wuxuu inoogu sheegayaa dhowr masalo masalada koowaad waxay tahay kama tegayno jumcada inaannu soo xaadirno ee jumcada waa soo xaadiraynaa waa ka qaybgelayna salaadda jumcada ciddii ay ku waajibtay inay soo xaadirtaa waxay ku noqonaysaa mid waajib ah bay ku noqonaysaa oo cudurdaar la jirkii mooye si kale inuuga baaqdaa uma bannaana idaa nuudiya lilsalaati min yowmi aljumucati fascaw ilaa dikri illaah wa amar binasi alqur'aan baa la amray haddii salaadda jumce loo addimo in jumcada la yimaado cidda amarkaa lagu amrayaana waa ciddii ahluljumuuca ah oo jimca u ehela markaa dumarkii iyo carruurtii iyo kuwii xanuunsanaya iyo kuwii socdaalka ahaa iyo kuma waajibayso jumcadu ku waajibi ha yeeshe carruurta tarbiya ahaan iyo tadriib ahaan in loo keeno weeyo oo lana amro muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin jumcadiiyo jamaacadiina waa la amrayaa haddii markaa jumcadii cudurdaar la'aan looga baaqdo waxaa ka imanaya ismi dembi waa lagu dembaabaya waciiddo daranna waxay ku soo arooreen ruuxa saddex jimco isku xiga ogaan uga taga waciid daran baa ku soo arooray in qalbigiisa la dhababaayo ayaa loogu goodiyey oo xadiis ku soo arooray jumcadana waxaa lagu gaadhaa lagu haleelaa birakca ragcad in laga soo gaadhaa lagu haleelaya wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay masale labaadoo ku saabsan salaadda in lala tukanayo ummaddan keeda wanaagsan iyo keeda faasiqa ah mid walba in lala tukanayo salaaddii oo kani waa faajir ama waa faasiq xidhashada salaadda lagu xidhanayo looga tegi maayo oo salaaddii looga goosan maayo ee mid walba waa lala tukanayaa waxaase sii fiican ka barrigaa in lala tukado haddii laakiin kaa faasiqaa in lala tukado mooye jamac kale ruuxu aanu helaynin xaalka noocaasa uga maqnaan maayo jamaacadii ruux faajiraa tujinaya ama faasiqa ee marba haddii asalkii islaamnimo u sugan tahay waa la tukanayaa masale kale sheikhu wuxuu inoo sheegay intuu bidcada beri ka yahay baa lala tukanayaa laakiin hadduu bidcaysto bidca la yimaado salaaddii dabadiisa lagu tukan maayo lagu xidhan maayo saasuu sheikhu yidhi bidcada waa la kala qaadayaayo ma bidca mukafira ahayd oo ruuxa gaalaysiinaysa mise bidca mufasiqa ahayd oo ruuxa faasiqaynaysa labadaasaa loo kala qaadaya hadday bidcadu mukafiro tahay oo ay qofka milladda ka saarayso xaalka caynkaasa waxay yidhahdaan ahlucilmigu laguma daba tukanayo culammada qaarkoodna waxay sii kala saaraan kaa bidcadiisu mukafiro tahay in xujadii lagu oogay iyo inaan lagu oogin ka bidca mukafiraba ha la yimaadee shakhsigu bidca mukafiraba ha la yimaado bidca wax gaalaysiinaysee laakiin haddii xujadii aan lagu oogin oo aan gaalnimo loogu xukumin caynan shakhsi ahaantiisa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa lagu xidhanayaa waana sidii imaam axmed ibnu xambal uu sameeyey oo khulafadii cabbaasiyiinta ee khalqulqur'aan oo caqiide kufriye ah ictiqaadiyey oo qaatay khulafadaas iyo madaxdaas uu salaaddii ku xidhay uuna u qabay umaraa'ulmu'miniin inay yihiin inuu sidaa u qabay amiiruulmu'miniin buu ka aaminsanaa inuu yahay waana ku xidhanayay salaadda bacdu ahlicilmi tariiqaasay mareen waana sida shaarixa baazmuul uu sheegaayo oo uu marayo ibnu taymiyana wuxuu ku tilmaamay fii bacdi kutubihi ayuu ku tilmaamay sida majmuucu fataawaaba ku sugan bijamci bni qaasim wabnih shaykhulalbani laftiisu saasuu qabaa inta ruuxa aan xujadu ku oogmin walow bidca kufriye abaa la yimaadee waa lagu xidhan karaa salaadii ha yeeshee agsarka culammada mucaasiriinta ah ee ahlu sunnaha khaalibkoodu waxay sheegaan hadduu bidca kufriya la yimaado inaan lagu xidhanayn bay itlaaqaan yacni agsarka saasay markaa cabbiraan culammada waaweyn ee marka waxa bilaad asacuudiya agsarkoodu siday tilmaamaan saas weeye bidcadu haddii aynay ahayn mukafiro aynay ahayn oo gaalnimo ay ka sokayso sida saxiixa waa lagu xidhan karaa salaaddii inkastoo laga awlaysan yahay haddii la helaayo cid ka madran bidcada la helayo oo ruuxi markaa waxa weeye uu ka gaari karayo ama mashaqo aynay ku ahayn cudurdaar gaaroo keensaday mooye waxaa awla'a ah sida kale oo in cid ahlu sunnaa lagu xidhaa awla ah laakiin haddii maslaxo gaari keensatay sida ciddan inuu u nasteexaynayo doonaayo sunnada inuu u soo jiido sida markaa ciddan inay tahay cid yagu madax ah oo inuu ku xidhan waayo ku dhibaataynaysa sida inaanu ka gaari karinoo markaa jamacii inuu ka tago uu ka baqayo masjidka kale uu ka fog yahay nooc xaraji halkaa uu ku jiro xaalaadkaa iyo wixii la mida waa ku xidhanayaa dhibi kuma sugna laakiin haddii kale waa laga awlaysan yahay bacdu ahlicilmi way adkeeyaanbo waxay yidhaahdaan haddaan cudurdaar gaari keensannin iyada uu ruuxu heli karayo ruux fisqigii ka maran oo saalixa inuu ku xidho uu heli karayo ama ruux bidcadii ka maran oo sunniya hadduu heli karayo cudurdaar sida kala keensaday oo kallifayna aanu jirin bacdi baaba yidhi salaaddu asixi mayso oo waa soo celinaya laakiin wejigaas qawi ma aha waxaa qawiya inay asaxayso saasaa qawi ah mar haddii cid asalkii islaamnimo u sugan tahay lagu xidhay inay asaxaysaa qawi ah waman saxat salaatuhu linafsihi saxa ligayriha an ya'tama bih qaacidadu waxay tahay ruuxa salaaddiisu asaxaysaa oo naftiisa ay u asaxaysaa cid kale inay ku xidhataana waa asaxaysaa waxaana dhacday saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood inay ku xidheen xajaaj oo faasiqa ayna ku xidheen fisqigiisa iyo dulmigiisuna aad uu badan yahay ayay ku xidheen cabdullaahi bnu cumar iyo saxaabo kaleba waa ku daba tukadeen xajaaj salaaddiina kamay goosan marka cidda uu salaadda ku xidhanayo ruuxuna inuu ictiqaadkiisa og yahay shardi maaha waxaa jira qoryaha la yidhahdo alhijra waatakfiir magacaa qolada loo yaqaano ee takfiirka ku talax tegey ruuxay caqiidadiisa garanayaan mooyaane ruux kale kumaba xidhanayaan isagoo addimaya oo qiimaya oo tujinaya oo qur'aankii akhrinaya ayayna ku xidhanayaan oo salaaddii ay ka goosanayaan dariiqada caynkaasay ku sugayna waa dariiqo qaldan weeye ahlu sunna waljamaacana wax qabay ma jiraan shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi fa in kaana alimaamu mastuuran lam yadhar minhu bidcatun walaa fujuur sallaa khalfahu aljumucata waaljamaacata biitifaaqi ala'immati alarbacati wahayrihim min a'immati almuslimiin imaamka salaadda tujinaya hadduu yahay mastuur xaaladdiisu way daahan way qarsoon tahay bidca iyo sunno midna laguma yaqaan nifaaq iyo kufri laguma yaqaan waxaa la arkay un isagoo tukanaya caqiidadiisa baatin ahaan uu aaminsan yahayna lama oga ma caqiida kufriyuu aaminsan yahay mise ma aaminsana lama oga lam yadhar minhu bidcatun walaa fujuur bidcana kama muuqan faasiqnimona kama muuqan sallaa khalfahu aljumucata waaljamaaca jimcaha iyo jamaacada waa ku daba tukanaya biitifaaqi ala'immati alarbacati wa ghayrihim min a'immati almuslimiin sidaana waxaa isku waafaqsan imaamyada afarta ah iyo a'immada kale muslimiintuba walam yaqul axadu min ala'immati inahu laa tajuusu asalaatu ila khalfa man culima bainu amrih man calimana waa la odhan karaa ma odhan axad a'immada ka midii ma bannaana in lagu daba tukadaa mooyaane ilaa khalfa man calima baatina amrih miduu ogaaday arrinkiisa qarsoon miduu ogaaday mooye ku kale kuma xidhanayo salaadda kuma daba tukanayo ma odhan bal maa zaala almuslimuuna min bacdi nabiyihim yusalluuna khalfa almuslimi almastuur muslimiintuna merigoodba kama zuulin oo kama bixin inay ku daba tukanayaan nebigooda dabadii cid markaa muslim mastuur ah oo xaalkiisu uu qarsoon yahay ictiqaadkiisu aynay garanayn ku daba tukadaan kamay zuuline waxay ahaayeen qaar ku daba tukan jireen arrinka ku saabsan in la yidhaahdo cidda aan ku daba tukanayo caqiidadiisa aan ogaado haddii kale ku xidhan maayo waxaa la yimi nin la odhan jiray cusmaan ibnu marsuuq la odhan jiray ayaa la yimi oo wuxuu yimi masar ayuu yimi waagaana masar waxaa ka talin jiray qolyihii cubaydiyiintaabaa ka talin jiray shiicannimay muujisan jireen waxaanay ahaayeen baatiniyay ahaayeen ilxaad iyo gaalnimo qarsanayaan bale gaalnimadu ka soo daahirayso wakhtiyada qaarkood markaasuu wuxuu ku yidhi asxaabtiisii ruuxaa garanaysaan mooyaane ruux kale ku daba tukannina qolyahan alhijra watakfiir halkaasay ka qaateenee waxay yidhaaheen sidaa cusmaan ibnu marsuuqba u yidhi markay dadkii noocaa u badnaayeen malaaxidada ah ee kufriga iyo zandaqada wata oo haysta markay madaxdoodu u badnaayeen sidaa uu yidhi qofa ictiqaadkiisa garanaysaan mooye ruux kale ha ku daba tukannina imankana waa in sidii oo kale la yeelaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal sida culammada ahlu ay yidhaahdeen shaykhulislaam ibnu taymiyana tilmaamay faasalaatu khalfa almastuuri jaa'isatun biitifaaqi culamaa'i almuslimiin salaadda ruuxa mastuurkaa ah lagu daba tukanayaa way bannaan tahay culammada muslimiintii iswaafaqay isku waafaqsantay ku bannaantahy waman qaala ina asalaata muxaramatun aw baatilatun khalfa man laa yacrifu xaalahu faqad khaalafa ijmaaca ahli sunnati waljamaca ruuxa yidhaahda salaaddu xaaraan bay noqonaysaa ama baatil bay noqonaysaa cid aan xaalkiisa aanu garanayn uu ku daba tukadaa baatil bay noqonaysaa ama xaaraan bay noqonaysaa ruuxa sidaa yidhaahdaa ahlu sunnuhu siday ku ijmaaceen waa khilaafay dabeedna wuxuu keenay bacdu alaahaar oo saxaabada iyo taabiciintu inay ku daba tukan jireen dad markaa waxa weeye ama fujuur iyo xumaan la yimi ama fisqi iyo markaa waxa weeye e, dulmi sameeyey ama markaa waxaweeyaan ilxaad lagu tuhmaysanaayo oo waxau yidhi cabdullaahi ibnu mascuud iyo khayrkiiba waxay ku daba tukadeen weliid ibnu cuqba ibnu abi mucayd waxaanu ahaa mid khamriga cabba ibnu taymiya odhanaya marna salaaddii subax wuxuu tujiyey afar ragcadood isagoo cabsan ayuu galay imaamadii markaasuu aziidukum cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ku daba tukaday xajaaj ibnu yuusuf saxaabadiiyo taabiciintu waxay ahaayeen qaar ku daba tukadaa ibnu abi cubayd mukhtaar ibnu abi cubayd wa kaana mutahaman bililxaad wa daaciyan ila aldalaal hadalkaasi wuxuu ku sugan yahay majmuuc fataawaha mujaladka saddexaad naqli dheer weeye laba boqol iyo siddeetan ilaa laba boqol iyo koob iyo siddeetan waa soo naqlinaya baasmuul waa yahay marka cibaarada sheikhu uu itlaaqay oo ku saabsan hadduu bidca la yimaado oo uu bidcaysto baadi laguma daba tukanayo laysa calaa itlaaqihi bidcadu hadday tahay bidco duuna alkufri ah waa lagu daba tukanayaa sida ahlusunnati waljamaca ay qabaan laakiin bidcadu hadday bidca mukafira tahay waxay noqonaysaa inaan lagu daba tukan culamada qaar waxay ku gaar yeelayaan haddii xujadana lagu oogo dabadeed baan lagu daba tukanaynin laakiin intaynay xujada ku qumin bacdi a'immada ka mida saynu soo sheegnay waxay sheegayaan in lagu daba tukanaayo waaljihaadu maca kulli imaamin cadlin aw jaa'irin waalxaju wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegaya jihaadka iyo xajkuba in lala samaynaayo imaam kasta iyo nin kastoo madaxa ha ahaado mid bariya wanaagsan ama ha ahaado mid faajire waa lala samaynayaa jihaadkii iyo xajkiiba oo fujuur buu la yimi ama fisqibu uu la yimi loogama goosanayo oo loogama tegayo jihaadkii ama xajkii looga tegi maayo xajka iyo jihaadkuna waa farallo ku tacalluqa safar marka cid maamushay u baahan yihin sida ibnu abilciz uu yidhi fii sharxi taxaawiya lianna alxaja waljihaada fardaani yatacallaqaani bisafar waayo xajka iyo jihaadku labaduba waa laba faral oo ku tacalluqa safar safar bay u baahan yihiin in loo safro falaa budda min saa'isin yasuusu nnaasa fiihimaa waxaa lagama maarmaan u ah cid maamusho ayaa markaa lagama maarmaan u ah saa'is waa min asiyasa wa yasuusu siyaasatan fahuwa saa'is waa maamule cid maamushay u baahan yihin falaa budda min saa'isin yasuusu annaasa fiihima wa yuqaawimu alcaduwa cadowgana u beegtoomaya wa almacnaa kamaa yaxsulu bilimaami albari yaxsulu bilimaami alfaajir kaasina siduu ugu xasilayo imaamka barrigee wanaagsan kii faajirkaana waa ugu xasilaya waa ugu dhacaya yani mid walba waa lagu helaya xajkii jihaadkii markaa looga tegi maayo imaamka faasiqa ama faajira loogama tegayo ee waa in lala yimaadaa aan looga tegin kutubta caqiidadana waxay qorayaan in markaa maca kulli imaamin e, barin aw faajirin ama cadlin aw jaa'irin saasay qorayaan taas waxay ku tusinaysaa inuu jihaadku u baahan yahay yacnii cid maamusho imaama u baahan yahay looba sajeedo imaamka inuu imaamulacdam yahay shardi maah wuxuu noqon karaa imaamu beled ayuu noqon karaa wuxuuna noqon karaa kii caamkaana waa noqon karaa ahlucilmi badani waxay yidhaahdaan jihaadkii waxaa loo shardiyaa imaam imaam baa loo shardiya bacdi istinkaaray waa jiraan imaam in loo shardiyo laakiin waxay u fahmeen in imaamulacdam la shardinayo imaam muslimiintoo dhan wada maamulaya kulligood taasay u fahmeen istinkaarka culammada istinkaartay saasay u dhacaysa laakiin beledka ciddii maamulaysay amiirka ka ahayd inaan markaa ifti'aat lagu samaynoo loo gacan dhaafin culammadu ma diiddana fasaad baana ka imanaya haddii la yidhaahdo amiirkii beled ka talinaya iyadoo aan waxba laga weydiin baa jihaad la qaadaya oo daa'ifa iska qaadaysa fawdaa ka imanaysa khasaaraana ka xasilaya waxaynay halis u tahay inay xukuumadda lafteeda isku dhacaan yacni markaa wax la kordhiyo daaye yacni dhib baa ka imanaysa marka lama rabo fawdadaas lama rabo waxaa la rabaa kala dambayn waxaa la rabaa taaxo waxaa la rabaa isku duubnaanta uu midho ku yeelan karaa jihaadku laakiin hadday noqoto waxa weeye shakhsi waliba inuu isagu siduu doono ugu tallaabsado ama wuxuu doono ku kaco yacni khasaara ka xasilaya yacni kama imanayso faa'iidadii laga rajaynayay kama dhacayso waxaa ka imanaysa ikhtilaaf waxaa ka imanaya isku dhac waxaa ka imanaya tafaraaruq taasina dhib bay keenaysaa dhib ayay keenaysaa jihaadkii waxaa loo qaybiyaa laba nooc waa jihaadu talab iyo jihaadu dafci ba laba nooc jihaad difaac ah oo muslimiintii oo lasoo weeraray ama beled beledada islaamka ka mid oo lasoo weeraray la daafacayaa waa jihaadu dafci waa difaac nooc labaadna waxaa layahay jihaadu talab gaaladii oo beledadooda joogaa lagu duulayaa jihaadu talab baa la yidhahdaa jihaadka tacriifkiisa aan hormariyo jihaadka tacriifkiisu wuxuu yahay waa muqaatalatu alkufaari liajli nusrati diin alislaam ama badluljuhdi fii muqaatalati alkufaari yacnii in awoodda lagu bixiyo dagaalka gaalada lala dagaalamayo awooddiiyo karaankii baa lagu bixinayaa juhdigiiyo taaqadii dagaalka lala dagaalamayo lala diriraya gaalada linusrati diini alislaam waxaana loola dagaalamayaa diinta islaamka in loo gargaarayo loo hiilinayo ayaa loola dagaalamaya marka jihaadkii wuxuu ku saabsan yahay dagaalka gaalada lala dagaalamayo ee muslimiinta dagaalka lala dagaalamayo jihaad la odhan maayo nusuusta jihaadkana ma soo gudagelayo waa in gaalo lala dagaalamayaa ilaahay dartii waa in loola dagaalamayaa oo diinta islaamka la daafacayaa kelmadda ilaahay inay korayso looga jeedaa man qaatala litakuuna kalimatullahi alculyaa fa huwa fii sabiili illaah sida xadiiska ku soo aroortay nebiga sala allahu aleyh wasalam gaalada waxaa loo jeedaa weliba gaalada xarbiyiinta ah waa badru ljuhdi fii muqaatalati alkufaari alxarbiyiin linusrati diin illah yacnii in lala dagaalamo awoodda lagu bixiyo iyo karaanka dagaalka lala dagaalamayo gaalada xarbiyiinta ah haddii gaaladu aynay xarbiyiin ahayn oo gaalo muslimiinta la dagaalansan aynay ahayn oo ahludimme ay yihiin muslimiinta ku hoos nool oo jizyadii bixinayo axkaamta islaamka ku dareeraysa dagaalka lala dagaalamaa waxay noqonaysaa eh, midaan bannaanayn in lala dagaalamaa ma bannaano dhiiggooduna waa dhowran yahay dimmaynay leeyihiin hadday mucaahadiin yihiin oo gaaladaas muslimiinta cahdi ka dhaxeeyo ay yihiin mucaahadiin iyagana dagaalkoodu ma bannaano iyo dilkoodu waa laba hadduu yahay mid ammaan la siiyey walow haba ahaado markii hore xarbi ha ahaado isagoo xarbi ahaa gaal xarbi oo muslimiinta la dagaalansan ahaa baa cidi magan gelisay magan buu noqday dilkiisu ma bannaanaanayo waa saddex hadduu yahay cid ergey ah oo gaaladu soo diratay gaaladii xarbiyiintaabaaba soo dirtay isagana dilkiisu bannaanaan maayo intaa mid waliba nusuus bay leedahay waa ka hadhayaan cidda lala dagaalamayo xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun markii la sheegay gaalada la dagaalama qaatiluu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun waxaa laga qaadanayaa ilaa haayadaa laga gaadhaayo la dagaalama haddii haayadaa la gaadho jizyada ay bixiyaan oo gacan ka dhiibaan xaggeed iyagoo dullaysan dee dilkoodu bannaanaan maayo ama bacda xataa yukhaalifu maa qabla xataa waxa xataa ka dambeeya waa ka duwanaanaya xukunkiisu waxa xataa ka horreeya wixii xataa ka horreeya waxay qaatilu waxa xataa ka dambeeya wuxuu noqonayaa ilaa halkaa laga gaadhay la dagaalama inta ka dambaysa ala dagaalamina dagaalkii waa laga joojinaya marka mucaahad hadduu yahayna dilkiisu ma bannaana man qaatala mucaahadan lam yarax raaixat aljanna ruuxa dila mid mucaahada oo muslimiinta ay heshiis la leeyihiin lam yarax raa'ixata aljanna urta jannada ma uriyo xadiiska bukhaariga musta'min hadduu yahay waa saasi leeg wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'mana ergey gaaladu soo diratay hadduu yahay isagana dilkiisuma ma bannaana musta'minka waxaa ammaan siin kara ruux kastoo muslim ah dakaran kaana aw unhaa ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo wayasca bidimmatihim adnaahum qad ajarnaa man ajartiya ummahaani waxay isku khilaafaan culammadu addoonku ma magan gelin karaa addoon muslimi saxiixu waxay tahay inuu magan gelin karo oo wuxuu soo gudagelayaa wayasca bidimmatihim adnaahum buu soo gelayaa taasuu soo gelaya ergeydii gaaladu soo diratay iyagana dilkoodu ma bannaano lowlaa ana arusula laa tuqtalu haddaynay jiri lahayn ergeyda inaan la dilin haddaynay jiri lahayn way jirtaaye ergada lama dileen yacnii korkaan idinka jari lahaa naxwa haada ayuu tilmaamaya xadiisku marka waa badlu juhdi fii muqaatalati alkufaari alxarbiyiin awoodda in lagu bixiyo iyo karaanka iyo taaqada gaalada xarbiyiinta dagaalka lala dagaalamayo lala diriraayo oo loola dagaalamayo linusrati diin illaah ama linusrati diin alislaam diinta islaamka in loo gargaarayo loo helinayo daraaddeeda loola dagaalamayo taasaa waxaa la yidhahdaa jihaad baa la yidhahdaa jihaadka wuxuu u qaybsamaa talab iyo dafci casrigan waxaa soo baxay rag odhanaaya jihaadka islaamku qabaa waa jihaadu dafci bas waa difaac talab wax la yidhahdo male yacnii gaalada in lagu duulo iyagaan yagu ina soo weerarin oo difaacaynay ahayn mid inoo bannaan maaha ee waa dafci uun marka ay sheegeen waa baatil adiladu waxay sheegaysaa labada noocba waa sheegaysa nebiguna sala allahu alayh wasalam labada mid walba waa sameeyey jihaadu tabuuk wuxuu ahaa jihaadu talab buu ahaa jihaadu dafcin ma ahayn tabuuk waa ruum wey ruum baa ka telinaya halkaa boqortooyadii reer yurub baa halkaas soo gaadhaysa barafkooda ugu sokeeyay joogaan halkaas ay ahayd halkaasaa lagu weeraray waa masaafa tawiila weerar iyagu ay soo qaadeenoo dee meesha marka waxa weeye la daafacayay markan ma jirin waxau ahaa jihaadu talab buu ahaa jihaadu talab ayuu ahaa maka nebigu sala allahu aleyh wasalam weerarka gaalada uu ku weeraray ee nebiga iyo muslimiintu ay ku weerareen ay ku furteen waxau ahaa talab sheekha markaa baazmuul waxa uu ka dhigayaa dafci inuu ahaa ayuu sharaxiisa ka dhigaya laakiin saxiixu waxay tahay dafci inaanu ahayn ee uu dalab ahaa wuxuu leeyay beled islaam bay ahayd oo laga saaray marka waxa muslimiintii oo dabeed markaa min baabi difaac bay ahayd laakiin saxiix maaha saas saxiix ma ahayn markan horeba waxaa ka talinaya gaaladaa ka talinaya muslimiintu waa joogeen laakiin iyagu amarka beledka ma lahayn waxaase dhici karta dee inuu u jeego waa horeoo qadiim ah oo u jeedo kacbada markii de la dhisay baa ibraahim iyo ismaaciil joogeenoo markaasay beledu islaam ahayd dee haddaanu taa ka wadin waa hariib markaas sida kale calaa kulli xaal sida marka waxa weeye saxiixi waxay tahay inuu ahaa jihaadu talab inuu ahaa ayaa saxiixa jihadu dafciguna waa jiray oo hadday tahay ghaswatu khandaq ghaswatu alaxzaab iyo hadday tahay ghaswatu uxud waxay ahayd jihaadu dafcin bay ahayd waayo waxaa lagu soo weeraray fii cuqri daarihim oo dee madiinaa loogu yimi oo lagu soo weeraray marka jihaadu dafcin ayay ahayd beder nebigu sala allahu aleyh wasalam bixitaanku u soo baxay safarka quraysheed wuxuu ahaa min baabi talab jihaadu talab buu ahaa yani jihaadu dafci ma ahayn waayo halkaa cibaaradu mala sabqu qalam baa sheikha ku dhacay wuxuu odhanayaa beder lafteedu waxay ahayd jihaadu dafcin bay ahayd oo markii ay safarkii waayeen bay madiine ku noqdeen markaasaa gaaladu soo weerareen markaasay u soo baxeen dee mana jirta taas inay islahaayeen laabta waa jirtaa laakiin inay ficlan soo laabteen oo dabeed markii dambe ay u soo baxeen dee madiine may soo gaadhin beder baa dagaalku ka dhacay noqosho mar dambe ay ku noqdeenna meesha maaha calaa kulli xaal labada noocba way ku sugan tahay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ficilada nebigana waa ku soo aroortay jihaadu talab iyo jihaadu dafcin dagaalkii hawaasin waxau ahaa jihaadu talab marka yacnii labada noocba saasaa markaa jihaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam ugu qaybsanaa xagga nusuusta haddii laga eego adiladu waxay amraysaa jihaadka yacnii qaarba nooc bay amrayaan qaar talabka amraya iyo qaar dafciga amraya mid walba damaarta jihaadu dalabka khilaafka la geliyey adilo badan baa laga deliishanaya daliilada laga deliishanaayo waxaa ka mida fa ida insalakha alashhuru alxurumu faqatulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum yacnii bilaha xurmadali markay baxaan gaalada meel kastaa ka heshaan ballaaya waqtuluuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad yacnii wada dafci markaa laguma xambaari karo inuu dafci un yahay aahir wuxuu ku yahay alabkii inuu ku jiro alabkii inuu ku jiro ayuu daahir ku yahay waqaatilu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaaffa wuxuu daahir ku yahay alabkii inuu ku jiro dafcigiiyo dalabkiiba waa soo gelayaan qaatiluu aladiina laa yu'minuuna billahi wala bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuulu ila aakhirihi yani waxa weeye dafci kama muuqato marka nusuuso badan iyo adilo badan ayaa markaa jira infiruu khifaafan wa wajaahidu fii sabiili illah yacni waxa weeye wax baxa yacni xaal walba yacni baxa oo marka la dagaalama gaalada marka saas aawadeed jihaadku kuma gaar aha dafci oo keliya kuma gaar aha jihaadku dafci oo keliya kuma gaar aha waxay deliishadeen qolyaha odhanaaya jihaadku waa jihaadu dafci keliya laa ikraha fi ddiin diinta wax khasbid la yidhahdaa kuma sugna laakiin aayaddaas ahlucilmigu waxay yidhaahdeen macnaha looga jeedaa waa cumuumu yuraadu bihi alkhusuus lafdigeedu waa caam khusuus looga jeedo lafdigeedu waa caam khusuus looga jeedo oo waxaa looga jeedaa ciddii ahlu jizye ah dee jizyada ka aqbaloo yacni ha ku dirqinina marka islaamnimada ilaaba ilaa islaama haddii kale waa idin laynayna ha odhannina marka waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus waxay kaloo deliishadeen waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ilaahay waddadiisoo jihaada u dagaallama oo kuwa idinla dagaalamaya la dagaallama marka waxay yidhaahdeen waxay ku tusinaysaa yacnii jihaadku inuu dafci yahay ku tusinaysa laakiin culammadu waxay kaga jawaabeen muraadka aayadda looga jeedaa waxay tahay aladiina yuqaatiluunakum ay aladiina sha'nuhum alqitaal kuwa sha'nigoodu yahay inay dagaalamaan ama ay dagaalami karaan waxaa laga tilmaamayaa ciddii aan ehel dagaal u ahayn sida dumarkii iyo caruurtii iyo odayaashii gaboobay iyo kuwa cibaadadooda iska qaabilee sawmacaddooda iska jira ee aan markaa waxaan yacni e, dagaal iyo siyaasadtoodna ku jirin sawmacaddiisaa iska galay ee halkaa iskaga cibaadaysanaya ya kuwa noocaasee ruhbaanta ah aan shanigoodu dagaal iyo waxba ahayn kuwa ha la dagaalamina laakiin kuwa shanigoodu dagaalka yahay yacni ragga xoogga leh ee gaalada ah ayaa laleeya la dagaalama marka aladiina yuqaatiluunakum ma waxaa laga tilmaamayaa bilficli mise bilquwa yani labada mid walba u dhici karta hadday bilficli idinla dagaalamayaan waa soo gelis hadday bilquwati tahay iyaduna waa soo geliys bimacnaa dagaal waa karaan laakiin markan idinlamay dagaalamin shardi ma aha in lagu xambaaro uun yuqaatiluunakum bilficli waxay u dhacaysaa ima bilficli wa ima bilquwa waxaa soo khulaasay alladii sha'nuhum alqitaal min sha'nihim an yuqaatiluu kuwa sha'nigooda ay ka mid tahay inay dagaalamaan walow ficlanba markan yayna dagaalamin walow ficlanba markan yayna dagaalamin calaa haada laa ishkaal ishkaal kuma jiro weji labaad haddiiba loo raaco siday sheegayaan inay tahay aayaddan waa laga dembeeyey waxaa ka dambeeyey fardan wa taqdiiran siday sheegayaan haddii lagu xambaaro waa cala tanazule waxaa ka dambeeyey nusuusaha kalee sheegaya in gaalada dhammaantooda lala dagaalamo inaan gaaladii la kala reebin gaaladii sha'nigoodu dagaalka ahaa yaa inaan la kala reebin in waxa weeye dalab iyo dafci mid walba nusuustu ku tusinayso ya laakiin labada weji waxaa qawisan alwajh alawal wejiga hore ayaa qawisan weji saddexaad culamada qaar waa ku xambaareen aladiina yuqaatiluunakum waxaa loo jeedaa kuwaan cahdi iyo dimme iyo waxba idinka dhaxaynin waxay waafiqi kartaa qowlkii hore inu soo sheegnay marka waxaa baxaya calaa kulli xaal wejiga hore marka lagu socdo sibyaantii caruurtii iyo dumarkii iyo cajazadii iyo kuwa markaa waxa weeye iska raqayada ah ee aan talada xataa markaa gaaladii la talinayn ya cajazaba ha ahaadee oo dagaal ficlan yaanu awoodi karin inuu gacan ka dagaalame hadduu talada iyo maskaxda iyo ra'yiga ku dagaalamayo dagaalkii waa ku jiraa waana la dilayaa waa sidii durayd ibnu simmaba loo dilay durayd ibnu simma wuxuu ahaa oday gaboobay oo boqol iyo labaatan jir ah aan itaal ku jirin qoladii hawaasin markii la weeraray hawaasin buu ka mid ahaa ayaa waxa dhacday inankii u talinayey maalik ibni cawf annasri ayaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa cidi inaynay cararinba waxaan samaynayaa inaan maatada iyo xoolahaba soo kaxeeyo faranta keeno odaygaasaa wuxuu ku yidhi war maxaad maatada iyo xoolaha u soo kaxaynaysaa rag dagaalamaya keliya madgoobta geysi wuxuu idhi waxaan uga jeedaa inaan cidina cararin markuu ogaado wax u dambeeya inaanu jirin qof carara inaan u jirin nafta la soo xidho reer ka dambeeyaa ma jiro xoolo ka dambeeyaa ma jiro nafta in la duldhigaan doonayaa war tale ma haysid buu buuhi ina almunhazima laa yarudduhu shay nin hadduu jabo waxba ma celiyaan buuidhi nin hadduu jabo wax celiyaa ma jiro taladii waa ka maqli waaye wuu calaacalay dabeedna yaa laytanii fiiha jadac ahubu fiiha wa adac calaacal ayuu calaacalay ninkii waa la dilay dee dagaalka waa ku jiroo xagga ra'yigu kaga jiray ila dagaalku wuxuu noqdaa marna bilqawli marna wuxuu noqdaa markaysaa bilyad marna gacantaa laga dagaalamaya marna afka marka hadduu taladii uu ku jiro uu talinayo oo ra'yigiisa iyo caqligiisa iyo taladiisa uu ku dagaalamayo dagaalkii waa ku jiraa xaaladda caynkaasa waxaa la ictibaarinayaa nin dagaalamaya waa la dilaya de xataa culammadu hatay sheegaan dumarka laftooda hadday muusanaabayaanoo goobtii joogaan ay leeyihin hoogoo goradaha xidha dagaalka waa ku jiraan dagaalkii wuxuu noqdaa marna dee in afka laga dagaalamayo marna in gacanta laga dagaalamayo waxaaba dhici karta ciidan jabay oo cararaya muusannow gabadi ku muusannowday inay rogaal celiyaan oo ay musiibo dhigaan ya taasaaba dhacda marka hadday musanaabayso xaalka noocaasa culammadu waxay yidhahen waa la dili karaa liannaha muqaatila marka qitaalkii wuxuu noqdaa bilqawli iyo bilficli mid walba waa noqdaa oo mid walba waa ku dhaca aayaddaana sidaasaan daliil ugu jirin wax daliil ugu jira aanu jirin waxay kaloo dariishadeen fain ictazaluukum falam yuqaatiluukum wa alqow ilaykum asalama famaa jacala allaahu lakum calayhim sabiila hadday idinka dheeraadaan idinka fogaadaan waa idinla dagaalami waayaan nabadgelyada idinku soo tuuraan wadda a kula dagaalantaan laydinma yeelin jawaabteedu laakiin waxay tahay oo laga jawaabayaa waxay ku saabsantahay cid heshiis la yeelatay muslimiinta ayay ku saabsantahy aayaadkuna weliba waa kala dembeeyeen qowm makhsuusoo markaa hore xaaladihii hore ku saabsan bay aqbali kartaa khusuusihii aakhirkee dembeeyey waatay sheegayaan gaalada dhammaan in lala dagaalamo ay tilmaamayaan waxaa keensaday inay wadaaddada qaarkood casrigan ay yidhaahdaan jihaadku waa dafci keli ah waa difaacuun dalab iyo weerar ma leh inhizaam baa keensaday nafsi ah oo cid haddii laga gacan sarreeyo xoogaa niyadjab baa imanaya gaaladii markay ku dhaleeceeyaan islaamkiinnu diintiinnu waxay ku faaftay seef dad beledadoodii jooga saa u weeraraysaan saa ula dagaalamaysaan ayay isburshiddii bay waxay gudagaleen inay haddee kaa maba qabnaba waxaannu qabnaa un difaac keli ah dee difaacana cid waliba waa qabtaa ciddaan qabin markaa waxaway inta la soo weeraro inaanu isdaafici karin xaggay joogtaa sow idinba ma qabtaan sida idinku difaac u qabtaan ma anuguna difaac u qabnaa dagaalkaanu qabnaa waa intaas inhizaamkaa keensaday calaa kulli xaal adilada sharcigu siday sheegaysaa labada noocba waa inay jiraan saas yadaa weeye jihaadka shuruudaa loo dhigaa shuruudaha loo dhigayo waxaa ka mida ikhlaas baa ka mida man qaatala litakuuna kalimatu allahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah shuruudaha loo dhigayo waxaa ka mida ah in quwa iyo awood la leeyahay shuruudaha loo dhigayo waxaa ka mida ah inaan mafsado ka badani ka dhalanayn yani dagaalku waxaa looga jeedaa maslaxa raajixa inuu xasiliyaa looga jeedaa oo haddii mafsado ka badani ka dhalanayso dee in dagaalkii lala yimaado maaha axkaamta shareecaduna waxay ku xidhan tahay istitaacada iyo awoodday ku xidhan tahay xata alarkaan hadda maaragtaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila istataaca laga xidha wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin markuu soonkii awoodi kari waayey dib inuu ka awoodayana aan la filayn beddel kala loo yeelay addamaarta salaaddii salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin kolba siduu kari karo addamaarta laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha faataquu allaha ma istatactum ida amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum laa yenbagii liaxadin an yudila nafsah qaaluu kayfa yudilu nafsah qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq shareecadu waxay amartaa wixii maslaxa khaalisa ah maslaxa saafi ah ama maslaxa raajixa ah oo maslaxadu ka miisaan badan tahay mafsadada marka jihaadku waxa weeye waa min baabi maslaxa raajixa maslaxada miisaan badan maslaxa raajixa ku sugan xaalka markaa maslaxa raajixa ayna ku sugnayn ee mafsada raajixa ay ka imanayso dee ma noqonayo mashruuc dee la amrayo noqon maayo waa sababta maraaxiisha kala duwan loo mariyey oo kufuu aydiyakum aqiimu salaata waaatu aatu zakaa markii hore la yidhi oo markii dambe waxa weeye loo banneeyey inay waxa waxaweye isdaafacaan looga dhigay mid bannaan markii dambe la amray cidda la dagaalanta inay la dagaalamaan ama cidda soo xigtay inay la dagaalamaan ilaa markii ugu dambee uu gaadhay marxaladda ugu dambaysa maraaxil buu maray maraaxisha caynkaasaa uu maray dee marbata ku ansabka a ah baa la qaadanaya lagu camalfalaya maaha iyadoo waxa weeye awoodda muslimiintu ay ee aynay xoog badnayne liidato marka loo ego nisbada gaalada awoodda maadiga ahi ay liidato in la odhanayo marxaladdii ugu dambaysay ku camalfal waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaaffa mar keliya dagaal ku wada camim la odhan maayo caqli iyo sharci midnaba ma keensanayo haddii marxalo maraaxishii ka mida la awoodaayo bacdi ka mida in lala dagaalamo la kari karayo aan qaar kale la awoodi karayn kuwaan la awoodi karin waa la dibdhigayaa kuwa la awoodi karayana waa la imanaya hadday dhacdo beled beledada ka mida muslimiinta joogaa inaynay markaa dagaalba hidinayno awoodayn xataa kuwa soo xiga ayna la dagaalami karayn oo mafsada raajixa ay ka dhalanayso dee waxaa la odhanayaa xaaladda noocaas ah yani waxa weye sabra ya waajibaadka shareecada waxaa kari kartaan la kale taasaa la odhanaya yani waxa weeye marba waxay kari karaan ayay markaa la imanayaan marba waxay kari karaan bay la imanayaan marka inuu waxaweye u baahan yahay awood waa lagama maarmaan waatay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan haddii jihaadkii oo soconayaba qayb gaaladii ka mid iyo muslimiintii qayb ka mida ishelay gaaladiina waa ka fara badan yihiinoo labanlaab waa uga badan yihiin muslimiinta ay la kulmeen goobta ya hadday is yidhaahdaan muslimiintu haddaa u babac dhigtaan oo nimankaa aad la dagaalantaan oo iska daafacdaan waaba ka gacan sarraynaysaan waxay noqonaysaa inay mustaxab u tahay inay u babac dhigaan oo u jilib dhigaan rukhsadii waa haystaanoo dee waxay ka badan yihiin dicfaynkii lamalaabkii bay ka badan yihiin dicfaynkii ay sheegaysa aayatul anfaal hadday is yidhahdaan waaba ka gacan sarraynaysana waa ka raynaysaan waxay noqonaysaa inay mustaxab u tahay inay sugnaadaan rukhsaduna u bannaan hadday is yidhaahdaan wax weynaa gaadhsiinaysaanoo nikaayi'ii ma jirto idinkana waa idin laynayaan muqnilmuxtaaj wuxuu qorayaa wajaba alfiraar inay ka cararaan waajib bay ku tahay sharxa minhaajka muqni muxtaaj baa qoraya hadday laakiin isleeyihiin haba idin laayaane nikaayaa gaadhsiinaysaan oo dhib baa gaadhsiinaysaan gaalada dhibaato doora ah. xaalka noocaasa ah, waa u bannaanaanaysaa inay waxa weeye cararan waa u bannaanaanaysa inay dagaallamaanna waa u bannaanta bannaantay sidan baa bannaan cagsigeeduna bannaanta laakiin hadday is yidhaahdaan waxaad noqonaysaan qaar la laynayo min gayri nikaaya wajaba alfiraar marka waxay tilmaamayaan culammadu mawduuca ku saabsan qudrada siay u tilmaamayaan baa ka muuqata asheekh ibnu cuthaymiin waxa uu leeyahay fatwooyin mutacadida ayuu leeyahay aw ku tilmaamayo mawduuca qudrada ama istitaacada uu ku tilmaamaya ahlucilmi badanoo kalena marka waa tilmaamayaan waa sheegayaan marka calaa kulli xaal eh, mawduuca jihaadku kole waa mawduuc ballaaran wakhtiguna kolley waaba inugu yar yahay tafaasiil badan kama gaadhno waxaase loo baahan yahay in la kala sooco waxa jihaadka noqonaya iyo waxaa noqonaya waxyaalo badan oo laga yaabo dadka qaarkood inay u fahmayaan inay jihaad tahay dee baabkii jihaadka ma soo gelayso hadday tahay muslimiin lala dagaalamo jihaad ma soo gelayso waayo jihaad marka hore waxuu ku saabsan yahay gaalo xarbiyiin ah ayuu ku saabsan yahay haddii gaalo muslimiinta cahdi lale lala dagaalamayo ama la laynayo iyaduna jihaad ma noqonayso jihaad ma noqonays oo cidda cahdiga muslimiinta lale sida sharciga u adkeeyey waa la garanaya xataa waxaa soo gelaya beledada gaalada cidda weeye ku gasha ammaan oo ay siiyaan markaa weeye nabadgelyo ay siiyaan ama ammaan ay siiyaan ama idan ku gasha ama yagii ay markaa ammaan siiyeen dee inuu markaa la dagaalamo hadhow yani dagaal ku sameeyo waxay noqonaysaa khadri iyo khiyaanay noqonaysaa khadri iyo khiyaano mas'ala muhima ah. maanta waxaa laga yaabaa diyaarad cid lala raacay oo la qarxiyey ama marka markaysaga meel lagu qarxiyey oo la geliyey ama markaa tareen cid lala raacay ama gaadhi cid lala raacay oo deedna la qarxiyey inay markaa dadka qaarkood u fahmaan baa laga yaabaa inay tahay jihaad waxaa laga yaabaa meesha inuu markaa ku jiro gaal ama meesha diyaaradda la gelinayo laleeyahay gaalaa ku jirta oo cidda ku jirta gaalaa ka mid markaasaa muslimiintii iyo gaaladiiba laysla qarxinayaa ama diyaarad ha wada saaraadaan ama tareen ha wada saaraadaan ama gaadhi ha wada saaraadaan ama marka waxaa weeye yacni eh, wax la mide eh, waxay noqonayaan in loo qabo markaysa markaa dadka qaarkood u qabaan in nooc jihaada ay tahay dee jihaadna waxba kagama sugna taas waaba qadri waa ballanburin iyo khiyaano shareecada qadri bay ku tahay ya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi mughiiratu bnu shucba ayaa u yimi mughiiratu bnu shucba wuxuu ahaan jiray gaal buu ahaan jiray niman kaleoo gaalo israaceen boqorkii masar bay u tageen xoolay soo weydiisteen xooluu siiyey waa gaala markaa xoolihii bay soo kaxaysteen meel dhexe markay joogaan ayaa nimankii kale ee saaxiibadiisa ahaaye gaalada yaguna ahaa isaguna markaa waa gaale ayuu intuu laayey xoolihiina kaxaystay keligii baa xoolihii qaatay madiinaa buu iska qabtayba wuu islaama waa mughiiratu bnu shucba xadiisku wuxuu ku sugan yahay bukhaariga iyo abu daawuud buu ku sugan yahay wa fii saxiixi albukhaari wa fii sunani abi daawuud madiine intuu tegey ayuu mugiiratu bnu shucba islaamay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam markuu qisadii ogaaday ama alislaamu fanaqbaluhu mink wa ama almaalu falaa xaajata lana bih saxiix albukhaari saasaa ku sugan riwaayada abi daawuudka waxay kordhinaysaa wa ama almaalu fainahu gadrun walaa xaajata lana bih islaamnimada waa kaa aqbalaynaa xoolaha miyaa ballanburin weeyo xaaje uma qabno hadda maalkan gaaluu ka soo qaatay laayeyna ballanburinta xaggay ka tahay shuraaxda xadiiska sharxaysaa ee dhammaan waxay tilmaamayaan hadduu ibnu xajar yahay fatxulbaariga hadduu cayni yahay cumdatulqaariga hadduu yahay cawnulmacbuudka lmacbuudka saaxibu cawni lmacbuud fii sharxi hadduu yahay nayl alawtaar awlmacbuudka ay u qabtaan inuu alife hayay u qabtaan waa garta calaa kulli xaal sida ku qoran sheikha lagu qoray oo kitaabka lagu daabacay ma alifin laakiin sheikha alifay muqadimadaa ka helaysaan oo magaciisa ku yaallaan laakiin sheikha korka lagaga qoray isaga ma laha sheekha cabdulxaq la yidhaahdo uu sheegaayo inanku ayaa marka alifay almuhim shuraaxda kutubtaa sharaxday iyo shawkaani nayl awtaarka afartuba waxay tilmaamayaan qadrigu inuu yahay dadkan safarka ay ku wada jiraan oo iyagoo socdaal wada ahoo safar wada ah u laay waxaggee qadrigu kaga jiraa qadrigu wuxuu kaga jiraa lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana dadka rafiiqa wada ahee socdaalka wada ahi waxay ku saaxiibayaan ammaano ay is aamineen dagaal marka hore dadkan wada safri kuma wada jiraan shakhsigu hadduu isleeyahay shakhsigan cadowbu ku yahay oo kula dagaalamayaana lama safreen ismanay raaceen waxay u wada socdaan waa inay kalsooni isku qabaan waa inay is aamineen aamminitaankaa is aamineen baa waxay ka dhigan tahay ballan ficli ah hadda shardi maaha afka in layska yidhaahdo war ammaan baa inoo xidhan aan isnabadgelinno ee ficilkaasaa wuxuu ka dhigan yahay macna alcahdi ballan inay ka dhaxayso inay is ammaan gelinayaan tii baa haddaba haddii la khilaafay khadri ka yimi wa ama almaalu fa innahu khadrun walaa xaajata lana bih saas aawadeed suxbada noocaasa inta cid lala galo ayaa dabeedna ama diyaaraddii ama tareenkii ama gaadrhigii lagu qarxinaya ama meel kaleba la gelinaya markaasaa wuxuuba ay shuf isla odhanayaan markaasaa waxaa laga yaabaa in loo fahmo inay jihaad tahay taas ama ay shahaado tahay yacnii saasoo kale in loo fahmo sharcanna kuma noqonayo jihaad kuma noqonayee qadri buu noqonaya sidaa xadiiskuba sheegaya culammaduna ay caddeeyeen iyagoo xadiiska ka istimbaadeen waxyaalaha kale gelaya waxaa ka mida gaalada haddii ammaan la siiyo dilkoodu ma bannaana gaal xarbiya buu ahaa masalan axad muslimiinta ka midabaa ammaan siiyey cid kale inay dishaa uma bannaana maxay tidhi ummahaani yaa rasuul allaahi hebel baan magangeliyey waa nin dumaashigeeda in abitaalibna wuxuu leeyahy waa dilayaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam qad ajarnaa man ajarti ya ummahaani yaa ummahaani waa magan gelinay ciddaad magan gelisay bimacnaa waa magan gashan tahay ummahaani eh. waxay culammadu ka qaataan gabadha muslimadda ahi inay magan gelin karto yacni cid gaalada ka mid a ah. ya waxaanay soo gudagelayaan wayascaa bidimmatihim adnaahum adnaahum taasay soo taasay soo geliyaan marka shakhsigii ammaan la siiyo dee dhiiggiisi ma bannaananayo dhiiggiisii ma bannaananayo hadday dhacdo markii ammaanka la siiyey dabadeed inuu nebiga caayey sabbi maxdi ah ammaankiisu waa burayaa laakiin haddii kale oo wax burinaya ammaankiisi aanu la imanoo cad dee dhiiggiisu ma bannaanaanayo wuxuu noqonayaa in la daadiyo xaaraam qadriyo khiyaanu noqonaya ammaan bixinta waxay ahlucilmigu yidhaahdeen wax kastay u fahmaan gaalku uu u fahmo in ammaan la siiyey inay tahay ammaan bay nisbadiisa u noqonaysa qaacidadaa waxaa sheegay imaam axmed ibnu xambal wuxuu yidhi kullu maa dannahu alcilju amaanan yasiiru amaana cilju waxa la yhaha gaalka cajamiga ah wax kastuu gaalku u fahmo ammaan inay tahay oo in ammaan la siiyey nisbadiisa ammaan bay u noqonaysaa ya ibnu taymiya wuxuu odhanaya sunnadu waxay ku dareertay anna shubhata alamaani ka xaqiiqatii shubhada ammaanku hadda ammaan dhababa maaha waxay la mid tahay ammaan xaqiiqa ah shay ammaan u yara eg oo shubha ah ayaa dhacday isaga nisbadiisa gaalkii waxay u noqonaysaa ammaan waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen wax kastuu gaalkaasi u fahmo ammaan in la siiyey oo lafdo ah oo odhaah ah oo ficil ah oo ishaara ah oo tilmaan ah nisbadiisa ammaan bay noqonaysa xataa tilmaan walow ka tilmaamaya yaanu uga jeedin ammaan waayo ammaanka lagama eegaayo qasadka ka bixinayee ka la siinayo fahamkiisaa loo eegaya malihiis iyadoo taa uu dabaqayo culammada qaarkood waxay yidhahdeen sida cullaysh oo culammada maalikiyada ka mid a hadday cidi gaaladii la hadasho oo kitaab gacanta saarto dhaarato afayna garanayn bay kula hadleen waxay ku yidhahay wallaahi waa idin layraynaa wallaahi waa idin layraynaa gaaladii waxay u fahmeen waa idin ammaan gelinaynaa kitaabna gacanta waa ku hayaan afayna garanayna waa ku hadlayaan dhaarna waa marayaan lakiin waxay ku dhaaranayaan waa idin laynaynaa hadday u fahmaan waa idin daynaynaa u fahmaan afka ma garanayaan in wax la yeelaa ma bannaana kulu dalika maxay soo gudagelayaan shubhat lamaani ka xaqiiqatihi waxay soo gudagelayaan kulu maa dannahu lcilju amaanan yakuunu amaanan ama yasiiru amaanan aynkaas soo gudagelaya idniga xataa waa sheegeen culamadu min qawlin aw ficlin aw ishaaratin aw idnin saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen haddii gaaladu cid ay ammaan siiso cid bay ammaan siisay masalan muslimiintii cid ka mida babay dagaalkii ku qabatay markay qabteen bay sii daayeenoo waxay yidhaahdeen beledkayga waa joogi kartaan maana la sii daayin sii dayntaa la sii daayee beledkooda ay u fasaxeen inta beledkooda ay joogaan xoolana kama khiyaamayn karaanoo xalaal uma ahaan wax kalena ma yeeli karaan culammadu dhammaan saasay sheegayaan waayo ammaanka ay siiyeen cidna qabni kuma raalli ahaa inay iyagu nabadgeliyeen waxay laasimsanaysaa inay marka waxa weeye iyaguna ka ammaan helaan intay cahdigoodii iyo ammaankoodii ku joogaan waayo hadday ogaan lahaayeen inay khiyaamaynayaan oo laynayaan markay sii daayeen beledkooda u fasaxeen dabadeed dee ma yeelan sidaas ibnu qudaama markuu masaladaa sheegaya wuxuu odhanayaa shardi aha inay ku dhawaaqaan idinana nabadgeliya ee hadday iyagu nabadgeliyeen beledkoodana u ogolaadeen waajib waxaa inay ka nabadgalaan intay ammaankoodii ku joogaan afkayaynay kaga dhawaaqayna nabadgeliye xagga macnaha la og yahay inay markaysa markaa sidaa iska tahay jamiicu lmadaahib masalada noocaasa waa sheegeen idniga beledada gaalada ay u idmaan ama ammaanka ay siiyaan inay la macno tahay idinkana aan idinka ammaan helno haddaynay ku dhawaaqinna waa macluumun filmacnaa inay saa tahay hadalkaa mid la mida ama shabbaha wuxuu ku sheegayaa mukhtasarba ha ahaadee shaafici wuxuu ku sheegayaa umka sarakhsi wuxuu ku sheegayaa mabsuudka ayuu ku sheegaya yacni waxaa weeye madaahibta afarta madhabood mid waliba waa sheegeen hadday maalikiya tahay hadday shaaficiya tahay hadday xanaabila tahay iyo hadday xanafiya tahay marka calaa kulli xaal masaa'il badan baa ku tacalluqda abwaabtaas waxaa loo baahan yahay ashyaadaasoo kale in la sharxo maxaa loogu baahanaya waxaa loogu baahanayaa afhaamta iyo fahmada qaldamaa waxaa loo baahanya in la saxo oo fahamka qaldan haddaan la sixin dadkana diintoodii waxbay yeelaysaa sumcadda islaamnimada ay dadku ka qabaanee ka qaadanayaan iyo waxa ay ka sheegayaanna waxay kaga didaan islaamnimadii baa imanaysa maala imminka dad fara badan oo soomaali ah iyo muslimiin kaleba ayaa waxay tageen beledada gaaladay degeen gaaladu mucaamilka ay muslimiinta la macaamilaan marna way ku islaamaan marna islaamnimada way kaga cararaan haddii mucaamil wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan ay ka arkaan wallahi diintani waa diin wanaagsan camalkoodu hadduu wanaagsan yahay akhlaaqdoodu wanaagsan tahay dhaqankoodu wanaagsan yahay macaamilkoodu wanaagsan yahay waxaa laga yaabaa taasi inay u jiiddo diinta ay u jiiddo waa sida islaamku ku galay beledada qaarkood tujaar muslimiinoo tegey aawadeed bay ku islaameen dad fara badani dadka qaarkood waxaa laga yaabaa islaamnimada inay kaga didaan oo kaga sii fogaadaan qayb muslimiinta ka mida ficilkoodu xumaanshuhu xun yahay oo khiyaanada iyo qadriga iyo beenta iyo dhaqan xumada ay la imanayaan masalan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isleeyihiin intay biladada gaalada tagaan inaad waxaweye gaalka xoolaha ka khiyaamaysa waa ku bannaantahay waayo waa gaala waa iska bannaantah khiyaamada caynkaas waxaaba dhici karta in la iktishaafo la ogaado de sumcad xuma islaamnimadii loo soo jiiday iyadoo qofku dembi ay ku tahay marka hore qaar baa waxay dhacday inay galeen meelo marka waxaweeye yacni waaweyn oo yani wax waliba yaalliin oo dukaamo ah oo dabaqyo ah dad fara badani ma dhex joogo laakiin ma oga kamarada inay jiraan ama ma oga xaaladda hore meesha uu ku cusub yahay in waxa ziyaadadee uu la baxyo yacni qalabba ay sheegayaan ama markaysa markaa waxaan yacni ay soo saarayaan waxaa dhacday qaarkood inay fashilmeen marka waxyaalaha noocaasoo kale qofkii dambay ku tahay sumcad xunna islaamnimadii in laga qaataa ka imanayso dadka qaarkood ay noqoto jasadun can sabiil illaah inay sababto ya qadri in la sameeyo qadri iyo khiyaano lala yimaadaa shareecadu inay xaaraan ku tahay waa in la ogaadaa in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilahay khaa'iniinta ma jecla alxarbu khudca waa jirtaa waa sax laakiin khiyaana iyo eh, khadca kale jira khiyaanadu waa maxay mar lays aaminay yacni ficilka ammaanadii khilaafsane lala yimaadaa waxa la ydhaha khiyaana khiyaanada marna lama bannayn ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilaahay khaa'iniinta ma jeclaa wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanuu allaha min qabl faamkana minhum fakhaanahum lama odhan sifaatu eh, muqaabala kama mid aha calaa sabiili muqaabala rabbi looguma sifayn halka khidaaca cala sabiili muqaabala loogu sifeeyey marka eh, mafaahiimta in la saxo aad baa loogu baahan yahay waxyaalo badanoo dee aan jihaad ahayn oo jihaadkii lagu daray oo dadka qaarkood ay u qabaan inay jihaad tahayna eh, waa jiraan laakiin waxaynu ka sheegnay waa nutfo yar ama waa kalimaad yar sheikhu waxau ihi raximah ullah wa qasru asalaati fi alasfaar salaadda in la gaabiyo fi waa salaadaha afar afar ragcadood ah gaabinta la gaabinaya safarada gudaheeda ay fi sharci ka inuu fi sharci sharciga ku sugantay ama mashruucun waaltakhyiiru fiihi kala dooransiinta la kala dooransiinayo bayna asiyaami waalifaari fi alasfaar yacni in la kala dooransiiyo soonka iyo afraadda labadaba dhexdooda la kala dooransiiyo safarada gudahooda isaguna waa arrin markaa jiroo mawjuud ah ama fi sharci sharciga ku sugantay in shaaa saama wa in shaaa aftar hadduu doono waa soomayaa hadduu doonana waa afurayaa sheikh halkan wuxuu inoogu sheegay eh, laba masalo oo ku saabsan cibaadaadka masalada koowaad waxay ku saabsan tahay salaadda afarta ragcadood ah waa duhurka iyo casarka iyo cishaha in la gaabin karo halkaan tilmaamaya nusakha qaar waxay qorayaan wa iqsaaru salaati lafdiga iqsaar bay qorayaan waana khalad waxaa kale jira qasri iyo iqsaar iyo taqsiir qasri waa gaabin taqsiirna waa ka gaabin shay laga gaabiyo ay ahayd in lala yimaado lala iman waayo taqsiir baa la yidhaahdaa wuxuu la macno yahay tafriid baabkeenna maaha midna waxaa la iqsaar waa cajzi wax la awoodi waaye taqsiir waa maxay wax la kari karo ayaa layshakrado lala iman waayey iqsaarna waa maxay waa wax laga caajiso la awoodi waay wey yani waxaa yani waxa weeye iqsaarka cajziga waa loo isticmaalaa ka gaabsiga wax layska yska daayana waa loo isticmaalaa wayaa baaqiya shari aqsir yani ka gaabsaa loo jeedaa laakiin aqsara marka la yidhaahdo itlaaqa macnaha halkaa ka gaabsaa looga jeedaaye waxa haaliban loo isticmaalaa wax awoodi kari waayo xaawala faaqsar bimacna cajas marka saxda waxay ku tahay waqasru salaati asalaati in la yidhahdo adiladana saasay dee ugu soo aroortay an taqsuruu min asalaati wa yaqsuru qasran masalada koowaad waxay ku saabsan tahay salaaddii in la gaabiyo oo salaaddii afarta ragcadood ahayd laba ragcadood laga dhigo waa qasri gaabinta salaada la gaabinaya waa arrin mashruuca salaadaha la gaabinayaana waa salaadaha rubaaciga ah hadday saddex ragcadood tahay ama laba ragcadood tahay lama gaabiyo wa idaa darabtum fi alardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min alsalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waxaana lagu xidhay shardiga ah in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu khawf gaalo laga baqayo shardigaasi see mafhuum ma leh oo mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo waxaan mafhuum mukhaalafo looga qaadanaynin wuxuu ku soo arooray calaa xasab alkhaalib waagaa waxaa khaalib ahaa khawfka iyo baqashada ayaa haalib ahay khawfkii khaalibka ahayd buu ku yimi haddii markaa shardigu ku yimaado calaa sabiili khaalib isagoo waafaqsan mafhuum mukhaalafo ma yeesho saas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay haddii xataa aan la baqayn in la gaabinayo salaadda iyadoo khawfkii markaa uu tegeyna uu nebigu gaabiyey calayhi salaatu wasalaam cumar bnu ibnukhadaab markuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi maxaan haddaba u gaabinaynaa haddaynu aamin noqonnay yacla bnu umaya ayaa weydiinaya cumar markaasaa wuxuu yidhi in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu ayuu ilaahay yidhi waqad aaminna aamin baynu noqonnay yacla odhanaya maxaanu gaabinna cumar wuxuu ku yidhi cajibtu mima cajibta minhu waxaan la yaabay waxaad aadba la yaabtay fasa'altu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam cumar baa odhanaya sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah waa sadaqo ilaahay idinku sadaqadaystay ee sadaqadiisa aqbala yacani waa ziyaado sadaqa ah saasuu ku yidhi saas aawadeed salaadii waa la qasrinayaa safaroo dhan baa lagu gaabinayaa fuqahadu tafaasiil bay kaleeyihiin safarka lagu gaabinaya makii laba marxalo ah makii saddex marxalo ah makii saddex farsakha makii saddex maylaba ma mutlaqu safar baayo qaliiluhu wa kasiiruhu waa soo gelayaan fiihi aqaawiil waxaase ugu baciidsan qowlka xanafiyadu ay yidhaahdeen salaasa maraaxila waxaa ku xiga jumhuurka inay yidhaahdeen waa laba marxalo qadarka ugu yar ee lagu gaabin kara waa laba marxalo dabeed marka ay yidhaahdeen labiyo siddeetan ama saddexiyo siddeetan kilomitir ay ku qiyaaseen waxaana soo aroortay aqala min dalik in nebigu ku gaabiyey calayhi salaatu wasalaam waa sheegaya saddex farsakh ama saddex mayl inuu qasriyo salaada laakiin shaki baa ku jira riwaayada saddex mayl bay ahayd mise saddex farsakh bay ahayd haddii laga soo qaado qadarka agsarkee badan oo aqalka aan la raacin oo lahaa saddex farsakh bay ahayd way khilaafaysaa markaa qowlkooda ya inay arbacu burud yidhaahdaanoo lix iyo toban farsakh bay ahayd burud kastaaba waa afar farsakh arbaca fii arbaca waa sittata cashar wahaakada laakiin xadiiska ku soo aroray waa daciif kani waa sugan yahay waxayse ku awileen jumhuurku inay yidhaahdeen muraadka looga jeedo waxaa lagu xambaarayaa halkuu ka bilaabi jiray qasriga ee majmuuca safarkuba inuu inta ahaa muraad maaha hada baciid waayo waxaa laysla oggol yahay halka qasriga laga bilaabayaa marka bunyaanta laga baxo dhismaha markaa meesha la degan yahay laga baxo qasriga in la bilaabi karo uma sharti aha intaasoo mayl iyo intaasoo farsakh in la socdaa mid u shartiya maa calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mutlaqu safar baa lagu qasrinayaa waana sida cabdulaahi bni cumar laga soo wariyey inuu yidhi low kharajtu maylan laqasartu asalaa xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa sanaduhu saxiix wax kale iska daaya hal mayl haddaan bixi lahaa salaadda waa gaabin lahaa laakiin jumhuurku waxay ku awiileen armaa loo jeedaa maylkaansa ka bilaabi lahaa qasriga laakiin low kharajtu maxay faa'idaynaysaa ila waxyaalaha haayada wax la mida loo isticmaalaayo loo soo arooriya waaya calaa kulli xaal bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen shay kasta oo sharciga ku soo arooray oo aan sharciga xad mucayana loogu yeerin luqadana xad mucayana aan ku lahayn curfigaa loo noqonaya marka wax kastaoo safar lagu itlaaqo waa soo gelayaan intiisa yar iyo intiisa badanba bacdu ahlicilmi baa saa maray calaa kulli xaal khilaafkaasi waa khilaafun bayna ahli sunna waa khilaaf ka dhex yaalla bayna raajixin wa marjuux bayna sawaabin wa khata yacni mas'alo mid mutacayin yahay ilaaba ilaa oo sidaasi ay tahay un sidii la raacayay ee sunnada ahlu sunna waljamaca ay mareen ma aha waa khilaafun bayna ahli sunna ikhtiyaarku wuxuu ihi sheikhu xagga soonka safarka in la soomiyo in la afuro labaduba bannaan in shaaa saama wa in shaaa aftar waatay saxaabada qaarkood yidhahdeen nebiga sala allahu alay wasalam la jirkiisa ayaanu la safarray fa mina asaa'im wa mina almuftir waxaa naga mid ahaa mid sooman waxaana naga mid ahaa mid afuran falam yacib asaa'im almuftir wala almuftir asaa'im midkaayana ka kale ma ceebayni wuxuu idhi sheikhu haadihi maqaalaatun wa afcaalun tani waa odhaahyo wa afcaalun iyo ficillo ijtamaca calayha almaaduuna alwaluun ay ku kulmeen oo isku waafaqeen almaaduuna kuwii tegey ee alwaluuna horreeyey ee min a'immati alhuda imaamyaalkii hanuunka ahaaday hoggaamiyeyaashii hanuunka xaalay ahaadeen baa sidaa isku waafaqay sheikhu wuxuu ku soo naqlinayaa ijmaac ilaa hadalkiisani macna ijmaac buu u dhacayaa haadihi maqaalaatun wa afcaalun ijtamaca calayha almaaduuna alwaluun min a'immati alhudaa wa bitawfiiqi illaahi ictasama biha attaabicuun ilaahay waafajintiisa dartiis baynay ictasama biha ay qabsadeen oo ku dhegeen attaabicuuna kuwii daba joogee raacay qudwatan wa ridan xaal ay ku dayanayaan iyo xaal raalli ay ka yihiin ayay sidaa qabsadeen inuu ilaahay waafajiyey baynay ku qabsadeen iskood waxay ula yimaadeen maahe tawfiiq min allah allah baa waafajiyey cidda dariiqaa raacday rabbi baa waafajiyey wajaanabuu takallufa fiima kuffuu wajaanabuu waxay ka dheeraadeen atakallufa kallifaadda ay iskallifayaan bay ka fogaadeen oo ka dheeraadeen way isku kallifayaan fiima kufuu wixii laga kaafiyey haddii fa'da la khafiifiyo wajaanabu waxay ka dheeraadeen atakallufa inay isku kallifaan fiima kufu wixii laga kaafiyey bimacnaa wixii aan la odhan sidaa la kaalaya ilaaba ilaa ee laga aamusay ila waxaa laga kaafiyey hadalka laga hadlaye inay isku kallifaan waa ka dheeraadeen fa sida sadaadkee wanaagsane sawaabka a ah baa la waafajiyey asadaad waxaa la yidhahdaa hadalka wanaagsan baa la yidhahdaa ee sawaabka ah maxaa sadaad loo yidhi yasuddu masaddah meeshiisiiyo kaalintiisuu buuxiyaayo awdaah meesha laga yidhahdo wax kale uma baahna waa sadaad sadiida waquuluu qawlan sadiida qawlan sadiidan waxaa loo jeedaa sawaab ah fa suddiduu waxa markaa hadalka wanaagsan baa la asiibsiiyo bimacnaa sadaadka iyo sida wanaagsan ayaa la waafajiyey qaar sadaadkii la imanaya sawaabkii sidii saxnayd qaar la imanaya laga yeelay bicawni illaah ilaahay kaalmadiisa saa laga yeelay kaalmaynta ilaahay ku kaalmeeyey daraaddeed ayaa sidaa markaa waxa la waafajiyey wa wuffiquu waana la waafajiyey lam yarghabuu can ilitibaaci fa lam yarghabuu iskamay nicin can ilitibaaci raacista ay raacayaan sunnada iyo sharciga ay raacayaan ama kitaabkiiyo sunnada iyo salafka ay raacayaan may nicin fa yuqasiru dabeedna ay gaabiyaanoo wax ay ahayd inay la yimaadaan ay ka gaabiyaan oo hadday itibaaca nacaan oo ay ka tagaan dee waxay ahayd inay la yimaadaan bay la iman waayayaan taqsiir bay ku dhaceen walam yujaawisuuhu kamay gudbinoo kamay tallaabin wixii la amray oo itibaaca ah tazayudan ziyaado ay wax kordhinayaan daraaddeed iskaga darayaan ugamay tallaabin oo fayactaduu dabeedna ay xadgudbaan fa naxnu billaahi waasiquun annagu ilaahay baanu ku kalsoonnahay wa calayhi mutawakkiluun allahoo quraannu tala saaranayna taqdiimka calayhi la hormariyey baa xasriga laga qaadanaya laa calaa hayrih taqdiimu maa xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra wuxuu xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii la soo hormariyo wuxuu faa'iidaynaya koobis wa ilayhi fi itibaaci aahaarihim raakibuun waxaan rajaynaynaa ama jecel lahay raadadkooda inaannu raacno ayaannu markaa jecel lahay oo ilayhi xagga ilaahay gaadhistaannu gaadhayna u raacno sheekhu waxa uu tilmaamayaa raximahullah hadalladaa uu soo sheegay inay tahay sidii culammadii hore ku kulansanayd a'immatulhuda hogaamiyeyaashii hanuunku siday qabeen oo ictiqaadsanaayeen inay tahay culammadii ka dambaysayna dariiqii ay iyaguna ka daba raaceen ayaga daba galeen oo inuu ilaahay waafajiyey aawadeeda ay u raaceen inay tahay ayuu inoo sheegayaan marka waxaa ku sugan inuu ictiqaadka ijmaac ku soo naqlinayo waxaanu leeyahay waa sabiilulmu'miniinkii sabiilulmu'miniinkana dee in la raaca waajiba waman yushaaqiq alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic ghayra sabiili almu'miniina nuwallihi ma tawalla wa naslih jahannam wasaa'at masiira marka sabiilu muminiinka waa in la raaca allahna wuxuu yidhi watabic sabiila man anaaba ilay raac waddada ka xaggayga u soo noqday waddadiisa raac waxaa loo deliishadaa dariiqii salafka in la raaco inay tahay ayaa loo deliishadaa waayo saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii anaabuu ila allah marka waxay soo gelayaan cumuumkaasay soo gelayaan yani qolo walba qoladii ka horraysay inay ku dayato yani saasay soo geliyeen marka aayaddu soo degaysayna dee mu'miniinta qaarkood waa joogeen marka kuwa dambe imanayaana dariiqoodii inay raacaan baa laga tilmaamaya waxay ka dheeraadeen takallufka wixii laga kaafiyey oo aan loo dirin inay isku kallifaan oo ka dheeraadeen nuhiina can itakalluf takallufka waa nalaga reebay wamaa ana min almutakallifiin takallufka waa madmuum nusuusta markii laynoogu sheegay sifaatka haddii kayfka iyo qaabka la isyidhahdo isku taxallujiya ogaada waa takalluf waana laynoo diiday tafaasiisha qaarkood aan laynoo diran baa jira waxay bacdi hadda odhanayaan masaa'il bay keenayaan takalluf ah markaasay waxay odhanayaan istawaa cala alcarshi soo lama odhan isagoo haddana nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu leyl aakhir ya hal yakhlu minhu alcarshu am laa yakhlu markuu soo degaayo hal yataxaraku aw laa yataxarak tafaasiisha noocaasa ah. waa tafaasiil aan takalluf takallufka marka in laga gaabsado laiska daayo oo laga dheeraado ayaa markaa fiican salafkii marka iskuma taxallujin tafaasiisha iyo takallufaadka iskumay dayin way fiiro badnaayeen waa caqli badnaayeen waa garasho badnaayeen garashadooda iyo caqligooda la gaari maayo haddana mutaakhiriintu wax badanay isku kalifaan iyagu iskumay kalifin sida saxda ah qaar ku sugan baa laga yeelay xaqii baa la waafajiyey itibaaca dariiqa ay sidiisa u raacayaanna kamay tegin umay nicin taqsiirna lama iman haday nici lahaayeen itibaaca taqsiir baa dhici lahaa in awaamirtiiyo nawaahida aynay fulin laakiin ma dhicin way fuliyeen waa la yimaadeen sidiisay u raaceen huluwina lama imano kamay tallaabin shaytaanku wuxuu rabaa ruuxa waddada xaqaa bes inuu ka rido ma kala jeclo mahor buu uga ridayaa ma dib buu uga ridaya waxay bacdu salaf yidhaahdeen shaytaanku wuxuu ursadaa qalbiga qofka hadduu nashaad iyo firinfircooni badan ya uu ka arko aad xaqa ugu tegan yahay iyo khayrka ugu dadaalayo caynkaasoo markaysaa xamaas badan iyo nashaad badan ka arko hadduu yidhaha fadhiistoo ka joog ka yeeli maayo wuxuu u qurxiyaa inuu hore u cararo marka kaa waxaa sahlan in hore looga rido war horow carar horow dheere war halaagsantay khatar baad ku jirtaa suu leeya orod or orod buu hore uga ridayaa gulubuu ku dhacayaa horu uga dhacayaa qaarkoodna hadduu ka arko wahsi iyo cajsi iyo firfircoonidiisu inay yar tahay maxaa kullo ilahi waa kafuur raxiim waxa weeyaan xasanada keliya saa loo labanlaabaya ina raxmatii halabat ghadabii nusuusta adiladii rajada sheegaysu ku akhrinayaa iska fadhiiso misqaala darra baa qaarkood jannada lagu galaa ya gabarh saaniyada markaysa waxay waraabisay ey markaa ayay waraabiso yani khufkeeda ku waraabisay ma gabarh jirkeeda iibisa intii bay jannada ku gasha nin baa markaysa markaa soo maray laan markaa waddada ku baxday markaasu dadkay dhibaysaa waa ka jaray intii uu jannada ku galay maxaa ku luray khayraad badanna waad la timid dee kaana dib uga ridaya ma kala jecle markaa geestu uga rido hor uga ridyaa iyo dib uga ridyaa waxaa laynaga rabaa ikhtisaad marka waxa weeye lama iman taqsiirkiiyo ka gaabintii lama iman tajaawuskiina lama iman oo may gudbin waxay la yimaadeen itibaac fa naxnu billahi waasiquun wa calayhi mutawakiluun ilaahay oo qurana waa tala saarayn raadadkii salafkaas iyo a'immada raacista la raacayana waa jecel lahay aanu xagga ilaahay u raacayno oo ugu dhowaanayno dariiqoodii ka dariiq yaranayno sheekhu waxa uhi raximahullah fa haadaa sharxu sunnatii kani waa sunnada sharaxii la sharxayo oo la bayaaminaya ama la caddaynaayo sunnadii oo la sharxayo waxaa loo jeeda ictiqaadkii ahlusunna waljamaca taxaraytu kashfaha wa awdaxtuha waxaan ku dadaalay ee faydistaan faydaayo ayaan ku dadaalay bimacnaa bayaamintaan bayaaminayo wa awdaxtuha waa fama wafaqahu allaahu lilqiyaami bima abantuhu ku kastuu ilaahay waafajiyo lilqiyaami kicista lagu kacaayo uu waafajiyo bimaa abantuhu ka aan caddeeyey maca macuunatii lahu iyadoo lala qabo kaalmada ilaahay uu ku kaalmeeyey bilqiyaami calaa adaa'i faraa'idi kicista uu ku kacaayo farallada ilaahay inuu guto oo uu ku guto bilixtiyaadi fi najaasaat inuu najaasooyinkii yacni ka tawarruco aad isaga ilaaliyo waa dadaal uu ku dadaalaayo iska ilaalinta najaasada uu iska ilaalinayo ayuu markaa sida axwadka ah hadday xataa ishkaal yeelato oo is yidhaahdo war armaynay najaaso ahayn ama tahay yani ixtiyaadku weliba ka sii raacaya aad buu isaga sii ilaalinaya iyo wa isbaaqi tahaara iyo tahaarada inuu dhammaystiro cala ataacaati yacni taacaadka la jirkooda inuu tahaaradii dhammaystiro iyo wa adaa'i asalawaati iyo inuu ilaahay ku kaalmeeyo salaadaha inuu guto biadaa'i salawaati cala alistitaacaat siduu kari karo inuu u guto wa itaa'i zakaati iyo zakada inuu bixiyo cala ahli jidaati xaal markaa zakada bixinteedu ay saarantaho waajib ku tahay cidda xoolaha u saaxiibkaa wa jamcu jida jiddana waxaa la yidhahdaa waa haninimada iyo walxaji inuu markaa ku kaalmeeyo yacni markaa xajka inuu guto calaa ahli jida xaal xajka gudashadiisu ay saaran tahay cidda u saaxiibka ah awoodda u saaxiibkaa ah, ama haninimada u saaxiibkaa ah. wuxuu u dabdiyey jada laakiin waa jida waa tii horeoo kale ta horena jamac bay ahayd tanna mufrad weyaan iyo walistiaacaati awoodaha cidda u saaxiibka ah awoodi karaysa ee korkooda xaaluu xajku saaran yahay xajkii istitaacu u baahan yahay marka aljida waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa khaniinimadii ayaa laga tilmaamaya waa ciddii kari karaysa xajka xajkina wuxuu u baahan yahy istitaaca maaliya iyo istitaaca badaniya yani labada mid walba waa imanaysa binafsihi wuxuu gudan karaa haddii labaduba mustawfan ay yihiin labaduba ay joogaan laakiin haddii aanu markaa istitaacadii badaniga ahayd xaasil ahayn laakiin tii maaliga xaasil tahay waxaa dhici karta in laga xajiyo wa siyaami shahri iyo ku kaalmeeyo soonka inuu markaa soomo liahli sixaat xaal soonka la soomayaa uu u sugnaaday cidda caafimaadada u saaxiibka wa khamsi salawaatin iyo shan salaadood inuu la yimaado yacnii ilaahay ku kaalmeeyo shantaa salaadood oo sannaha rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay uu sunneeyey sharciyey yacni sunno ka yeelay marka ziyaada nusakha qaar ay ku darayaan ah marka waxa weeye min bacdi salawaati la ziyaadinayo wa khamsu salawaatin sannaha rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalama min bacdi salawaat yacni salaadaha faralka addabadeed shan salaadoodoo yani markaa sunno ah oo nebigu sunneeyaa jira dabeedna waa tiri salaat lwitri kula leyla witri in la tukado habeen kasta salaad witri ah oo tiradu isdheer tahay cishaa dabadiisa laga bilaabo ilaa waagu intaanu dilaacin wa rakcat alfajri iyo labadii ragcadood ee subaxa salaadda subax ka horraysay wa salaati alfitri waalnaxri iyo labada salaadood ciidaha ciidulfitri iyo ciidulnaxri wa kusuufi shamsi walqamar iyo salaada qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka idaa nazal labadaba kusuuf buu ku magacaabay idaa nasala markuu kusuufku soo dego oo qoraxda ama dayxu madoobaato ila tukadaa iyaduna waxay ka mid tahay salaadaha nebigu sala allahu aleyh wasalam uu suneeyey wa salaati alistisqaa'i mataa wajab iyo salaada roobdoonta marka uu waajibo istisqaagaasi u waajibo wuxuuna u jeedaa marka uu waajibayo in waxa waxaweeye xaaje iyo baahida loo qabo weliba markaa dee waxaweyan imaamkiina amro ama xaaladda kale aanu markaa imaamkii aanu amrin wuxuu noqonayaa eh, mid waxa waxaweeye aan sidan mu akad u ahayn laakiin mu'akad buu sii noqonaya marka amarkaasina raaco la waxaa laga yaabaa inuu markaa waxaweeye ciduu yidhaahdo sameeya inuu ku waajibayo biamri inuu ugu waajibayo sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa waxyaalo ku saabsan akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada iyo cibaadaadka ashyaa badan oo kala duwan ahlucilmigana caadadoodu ku dareertay kutubta ictiqaadka inay ku khatimaan waayo ashyaadaasi waxa weeye qofkii diintiisii waa sii ilaalinayaan waxay noqonayaan faraa'iddii inuu gudanaayo muxaramaadkii inuu iska ilaalinaayo akhlaaqdii inuu wanaajinayo oo makaarimul akhlaaq la imanaayo marka waxay ka dhigan tahay inay ictiqaadkii difaacoo kale ashyaadani uga dhigantahay waayo ruux hadduu wanaagga caadaysto wanaagga la yimaado waxa uu noqonayaa yacni ruux dalaalkii kale ka weynaana iska ilaalinaya laakiin hadduu macaasida iyo waxyaalaha eh, xunxun uu ka caado yeesho halis wuxuu u yahay gaalnimadana inuu ku dhaco waatay ahlucilmigu yidhaahdaan almacaasi bariidu alkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey gaalnimadu marka ruuxa ay u imanayso dee ruuxa gaalnimo u bareeray de wixii ka sokeeyey inaan u aaba yeelayn oo siduu doona ugu dhacaya ayaa ka imanaysa taasaa ka imanaysa waatay ahlucilmigu yidhaahdeen xagga bidcada lafteedu way keensataa gaalnimada wa asracu nnaasi riddatan ahlulahwaa culammadii salafka qaarkood waxay yidhahdeen dadka waxaa ugu diinka noqosho badan ama ugu degdeg badan inay diinta ka laabtaan dadka markaa waxa weeye bidcooyinka u ehelka kuwaasaa ugu degdeg badan waata axaadiista ku soo aroortay dajaal markuu soo baxo in waxa weeye cidda yacni raacaysa in ahlu ahwaagu ka mid noqonayaan xadiiskii dajaal sheegayoo kale wuxuu tilmaamaya xataa yakhruja fii ciraadihim addajaal ya dhexdooda inuu dajaal ka soo baxayo khawaarijta ayaa laynoo sheegay a'immadii salafka qaarkood waxay yidhahdeen hadduu dajaal soo baxo dadka ugu degdega badane raacayaa waa dadka ahlulbidaca bacdu salaf baa saa odhanaya macaasidu inay sababayso gaalnimada haddii laga caado yeesho oo la caadaysto ee aayaadkaa laga deliishadaa markii la sheegay inay nimankii yuhuudda ahaa ay laayeen nebiyadii aayaadka ilaahayna ka kufriyeen dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaq dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun waxay ahaadeen way taasi ku dhacday gaalnimada iyo nebiyalayntaasi bimaa casaw ay bicisyaanihim sababtii cisyaankooda yani waxa weeye fisqiga iyo dembiyada ay la yimaadeen daraaddeed ayaa keensaday ba'du waa wa kaanuu yactaduun ay wa bikownihim muctadiin marka culammadu waxay yidhaahdeen markii ictidaag iyo xadgudubka iyo macaasida ay caadaysteen markii dambe waxaa u sahlanaaday kufrigii ama gaalnimadii baa u sahlanaatay gaalnimadii ayaa u sahlanaatay saas aawadeed baa sheikhu wuxuu tilmaamaya in waxa weye waxyaalaha farallada in lagu dadaalo waayo waxay ka dhigan tahay yacni markaa teed daafacaya ictiqaadkii bay ka dhigan haddii waxa weeye ashyaadan uu ruuxu khayraadka saa ugu dadaalo macaasida iyo kabaa'irta iyo dembiyada iska ilaaliyo faraa'iddii uu ku dadaalo akhlaaqda wanaagsan uu la yimaado yacni marka waxa weeye umuurahaas aad iyo aad hadduu ugu dadaalo wixii ka weynaana yani waxa weeye teed bay u tahay iyo difaac ya laakiin haddii ashyaadaas meesha ay ka baxaan ya ama teedkaasi marka u daciifo oo meelaha qaarkood ka dumo waxa weeye waxa kale ka weynina waa ka soo gelayaan marka halis wuxuu yahay wax kaloo ka weynina ku dhaco marka waa in eh, yani markaa lagu dadaalaa farallada gudashada la gudanayo najaasaadka waa in aad laysaga ilaaliyaa oo tahaarada la dhammaystiraa isbaaqu tahaara yanii axaadiista waata ku soo aroortay in tahaarada marka waxaa la kaamil yeelo la dhammaystiro oo ay ka mid tahay waxyaalaha markaa wanaagsan inay markaa ka mid tahay sida markaa ku soo aroortay axaadiista qaarkood oo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay isbaaqu alwuduu'i cala almakaarih waxyaalaha darajooyinka lagu koryeelaayo inay ka mid tahay in markaa weysada la dhammaystiro cala almakaarih yani wakhtiyada la karaahiyeysanayo in weysadii la dhammaystiro marka waa in markaa lagu dadaalaa cibaadaadka sida loo kari karo in loola yimaado salaada salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa jambin yacnii zakawaadka cidda uu ku waajibay waa inay markaa la timaadaa zakadii xajka saas si la eg soonka cidda kari kartaa waa inay la timaadaa ciddii aan awoodi karayn haddii caqligoodu baaqi yahay waxaa ku waajibaya bedel haddayna awoodi karin laakiin dib ay ka filayaan inay ka awoodi karaan marka waa qalle waa qalle wey yacnii sida ruuxii xanuunsanayey laakiin filayey inuu ka bogsan doono wuu qallaynaya ama cidda aan awoodi karayn dibna aan ka filayn inay kari karto xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inay fidye bixiyaan wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin inay fidye bixiyaan baa laazim ku noqonaysa salaadaha sunnayaasha xataa in lagu dadaalu sheikhu sheegayaa inkastoo bacdi ka mida laysku khilaafsan yahay ma sunna ama waajiba ah. sida salaat alciidayn sida salaat alkusuuf iyo salaat alkhusuuf yani ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan inay tahay waajib inay tahay bacdu ahlicilmi ay qabaan kamana hor imanaysa yidhaha khamsu salawaatin katabahunna allahu cala alcibaad fi alyowmi walleyla waayo fi lyowmi walleyla ma aha ashyaadaas filyowmi walleyla ma aha waxaa kaloo laysu khilaafsan yahay witriga witrigu iyadu filyowmi walleyla weeye xanafiyadu waa khilaafeenoo waxay leeyihiin witrigu waa waajib laakiin saxiixu waxay tahay inaan witrigu waajib ahayn saasaa saxiixa waa iyadu waa salaad filyowm walleyla imanays filyowm waleylana shantaa keliya ayaa waajiba hal calaya khayruha qaala laa ila an tatawac marka sida jumhuur ahlicilmi ay mareen baa raajixa laakiin waa sunna mu'akada oo sunnayaasha waxaa ugu mudan oo ugu tawkiid badan uguna fadli badan salaatulwitri iyo rakcatay alfajri iyo labada ragcadood ee sunnaha ah ee ka horeeya salaadda subax yani waxay yihiin kuwa markaa tawkiidkoodu iyo sunnanimadooda ugu adag tahay weeyaan yacnii kuwaas weeyaan saas aawadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam safaran walaa xadaran kama tegi jirin witriga iyo labada ragcadood ee fajriga ee subaxa ka horey waijtinaabu almaxaarimi waalixtiraazu min alnamiimati waalkadibi waalghiibati waalbagyi bigayri alxaq iyo in markaa muxaramaadka laga dheeraado iyo waalixtiraazu min annamiima iyo in la ilaaliyo isku dirka cid laysku diro iyo walkadibi beenta layska ilaaliyo waalghiibati iyo xanta layska ilaaliyo waalbagyi bihayri alxaq iyo xadgudubka xaqdarre lagu xadgudbaayo layska ilaaliyo yacnii bikhayri xaq waxaa lagu qayday ciddii lagu xadgudbaa aargoosiga ay ka aargoosataa iyadana bagyigii lagu itlaaqi karaa wa jazaau lbagyi in bagyi lagu itlaaqo sida markaa jazaau sayi'a sayi'a loogu itlaaqo wa jazaau sayi'atin sayi'atun miluha sida waxa weeye xadgudubka cid lagu xadgudbo argoosigiisa xadgudub loogu itlaaqo factaduu calayhi bimili ma actada calaykum marka saasaa bikayri ilxaq loogu qayday xaqdarre lagu xadgudbo wa an yuqaala iyo in laga yidhaahdo layska ilaaliyo cala allaahi ilaahay laga sheego maa laa yuclamu waxaan la garanayn laga sheego waxaan cilmi loo oo la garanayn in ilaahay laga sheegana la yska ilaaliyaa waa arrin mashruuca oo maxmuuda weeye oo la rabo kullu haada kabaa'iru muxaramaat ashyaada dhammaantood waa dembiye kabiiro ah oo muxaramaatun la xaaraantinimay wey wataxari fi almakaasibi waalmataacimi waalmaxaarimi waalmashaaribi waalmalaabis iyo in markaa lagu dadaalo kasabada taxari lagu sameeyo yani xalaalnimada lagu dadaalaya kasabka kiisa xalaasha ah ka xaaraanta layska jiraya wixii shubhalaa layska ilaalinaya xagga kasabada iyo walmataacimi waxa la cunayo waxa la cunayana taxari lagu sameeyo walmaxaarimi waxa zawjaadka ku saabsan laftooda in taxari lagu sameeyo yacni waxa weeye maxaarimta hadda wuxuu uga jeedaa dambe sida shuraaxda ay tilmaamayaan yacni zawaajka ayaa looga jeeda ama zawjaadka yani guurarka waa in isagana taxari lagu sameeya taxari in lagu sameeya oo wixii shubha leh layska jaraa waalmashaarib iyo cabbitaanada waa in taxari lagu sameeyaa waalmalaabisi iyo waxa la xidhanayo waa in taxari lagu sameeya waijtinaabi shahawaat iyo shahawaadka in laga fogaado laga dheeraado yani waxyaalaha shahawaadka naftu jeceshahay in laga fogaado fa inaha daaciyatun lirukuubi almuxaramaat waxay u yeedhaysaa dadka u sababaysaa in marka muxaramaadka lala yimaado ayay marka ugu yeedhaysaa u sababaysa shahawaadkaas iyo waxyaalahaas haddii taxari lagu samayn waayo hadday tahay makaasibta iyo mataacimta iyo ashyaada la midka faman racaa xawla alxima kii markaa waxa weeye raaca yani markaa waxa weeye raaca ee xawla alximaa yani xooloo kale hadduu ku raaco seeraha agtiisa fainahu yuushiku an yaqaca fii fainahu yuushiku wuxuu u dhow yahay an yaqaca inuu ku dhaco fi filximaa seeraha uu ku dhaco faman yusira lihaada kii arrinkaa loo fudaydiyo fainahu min addiini calaa hudan xagga diinka wuxuu kaga sugan yahay hanuun wa min alraxmati calaa rajaa xagga naxariistana wuxuu kaga sugan yahay rajo uu rajaynaayo naxariistii wafaqana allah wa iyaaka ila sabiili aqwam ilaahay hana waafajiyo wa iyaaka adigana ha ku waafajiyo ilaa sabiilihi aqwam waddadiisa toosan bimanihi aljasiil haynagu ah, waafajiyo bimanihi galladiisa aljaziili weynida badan ee alaqdami horraysay wa jalaalihi iyo weynidiisa alcaliyi ee koreeya ee alakrami sharafta badan waalsalaamu calaa man qara'a calayna asalaam nabadgelyo calaa man qara'a calayna asalaam korkooda ha ahaato ciddii salaam nagu akhrida yacnii ciddiinna salaamta yacnii ilaahay ha ilaaliyo oo la yidhaahdo waasalaamu ay wa xifdu asalaami ilaah asalaam ilaalintiisu calaa man qara'a calayna asalaam ama la yidhaahdo salaamo iyo nabadgelyo lagu fasiro salaamka bimacna asalaama calaa man qara calayna asalaam walaa yanaalu salaamu allaahi adaalliin ma gaadhayo salaamta ilaahay dadka habaaba ee lumay gaadhi maayo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walxamdu mahad jinsigama hadlilaahi ilaahay buu u sugnaaday rabbilcaalamiin khalaa'iqda rabbigooda ayuu u sugnaaday khalaa'iqda kii abuurtay ayuu u sugnaaday ama lilaahi ilaahay baa la gaara ama ilaahay baa mutaystay rabbialcaalamiin oo khalaa'iqda rabbigood ahaaday najastu alrisaala waan fuliyey bimacnaa waa dhammaystiray tashdiid lagu sameeyo altanjiiz waa shayga fulinta weeye amaa waxa weeye marka haddii aan hamzana la gelin tadciifna lagu samayn waxay noqonaysaa laazim oo waxaa macnuhu markaa u dhacayaa way fushay haddii la khafiifiyo jiimka way fushay bay noqonaysaa macnuhu markaa saasuu u dhacaya bixamdillaahi ilaahay mahaddiisa ayay ku fushay ama najastu waan fuliyey arisaalata risaaladii bimacnaa waa dhammaystiray bixamdiillaahi ilahay mahaddiisaan ku dhammaystiray wamannihiyo galladiisa wa salawaatuhu calaa muxammadin wa aalihi wa asxaabihi wa aswaajihi aahiraat salaadaha ilaahay calaa muxamadin muxamed korkiisa ha ahaato wa aalihi iyo qaraabadii nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam wa asxaabihi asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam wa aswaajihi iyo zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam korkooda ha ahaato altaahiraat aswaajkaasoo yacni dumarkaasoo altaahiraat yacnii kuwii daahirka ahaa ahaaday wa wasallama kafiiran kafiira ilaahayna ha nabadgeliyo nabadgelin ee badan ha nabadgeliyo ay tasliiman kaiiran tasliiman kaiiran waa iska tawkiid ay noqonaysa ashyaada uu sheikhu inoo sheegay waxyaalihii akhlaaqiyaadka ku saabsanaaba haddana tilmaamay waa in la ilaaliya waxyaalaha muxaramaadka ee dunuubta ah ee akhlaaq xumada sheegaya ama dhaqan xumada tilmaamaya sida waxaweeye diradiraalaha diradiruhu waxa weeye waa naqlu lakhbaar cala wajhi alifsaad in khabarkii loo naqliyo oo loo raro oo dadkii warka loo kala geeyo yani waxa weye weji ifsaadi uu ka dhalanayo walow haba jiro shardi ma aha inayn markaa jirin hadduu doono haba jiro yani waxa weeye khabarka haddii saa loo naqliyo oo dadkii loo kala sheekeeyo oo la yidhaha saaya saasuu kaa yidhi yani xumaanina ay ka dhalanaysaa isku xumaanayaan waxay noqonaysaa namiima waciid baana ku soo arooray waciid ayaa ku soo arooray laa yadkhulu jannata qataat ay nammaam jannada ma galo mid diradiraala ah laakiin waxba laga reebaya istisna ayaa jira oo haddii cidii cid ay la doonayso dhib inay ku samayso ama inay disho ama wax la mida ama shirqoosho digista ciddii looga digo oo la yidhahdo halkaa ha isku tegin cid baa kuu tashatay ee iska jir ya ama ka bax meesha sidii marka waxaa weeye nebi muuseba calayhi salaatu wasalaam ninkii muuminkaa ugu digaayey ou lahaa ina almala'a ya'tamiruuna bik liyaqtuluuka fakhruj waxay ahayd nasiixa waajiba nasiixa waajiba marka waxay laga reebayaa namiimadii ashyaada laga reebayo ayay ka mid kadibku waxa weeyaan waa alakhbaar bima yukhaalifu alwaaqic alkadib cinda ahli sunnati waljamaca sida imaamu nawowi ku sheegaayo sharx muslimka alkadib cinda ahli sunnati waljamaca waa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa ka warranka laga waramo wax waaqica khilaafaya taasalayaa ah kadib tacamud looma shardiyo ha u bareero ama yaan u badrheerin hadduu ka warramo wax waaqica khilaafsan waxay noqonaysaa inuu kadib la yimi saasay noqonaysaa ha yeeshee ismiga iyo waciiddadu rumowgay ku rumoobayaan iyadu markaa qasadkay ku xidhantahy waxaa jira kadibu camdin iyo kadibu khata marka wixii khata ku dhaca oo biduuni qasdin yacni u dhacaa isagu ma noqonayo markaa miduu qofku ku dambaabayo noqon maayo laakiin xaqiiqatan waa kadib xaqiiqatan waa kadib saas aawadeed man kadaba calaya mutacamidan yani waciidkaa lagu xidhay yani tacriifka kadib inaanu ka mid ahayn tacamudku ayaa qaydkani kuu faa'iideynaya ku tusinaya taasuu ku tilmaamaya yani kadibka qudhiisa wax laga istisnoodaa jira sida waxa weeye fi lxarbi iyaday fiicantahay towriyada in lala yimaado haddii markaa kadibkii laga baxsan karo waxaa ka mid a islaaxa qofkii markaa dadkii in khabarka marka loo kala geynaayo war wanaagsan loo kala sheego si ay isugu soo dhowaadaan yani zawjada waxa ku saabsan yani dhexdooda yani iyaga laftooda axaadiistu waxay sheegaysaa ashyaadaasoo kale in laga soo reebiyo iibada waa xantii yani cid la xamanayey xantina waxay ahayd mid muxaramaan bannaanayn waxbaa laga reebay iyadana ashyaa oo markaysaga tadallumkii iyo isticaanadii iyo yani ay ka mid yihiin yani waxa weeye nasiixadii cid loo nasiixaynayey taxdiirkii cid looga digayey mashuuradii haddii cid kula tashato yani waxa weeye dulmi sheegadkii qofku dulmi sheeganayay ciddanba i dulmiday ama qofkaasaa i dulmiyey yani marka uu yidhaahdo ay markaa ka mid tahay yani waxa weye lix shay ayaa lasoo gaar yeelay oo beyt lagu kulmiyey tadallam wastacin wastafti xaddir wa carif wadkuran fisqa almujaahir tadallumkaa ka mida dulmi sheegadka waxaa ka mida istiftaaga waxaa ka mida taxdiirka yani ruuxan waa mubtadice ka fogow yani marka in la yidhaahdoo kale oo taalibkii looga digo waxay soo gelaysaa noocaas jarxu ruwaad arrinka ku saabsan raawigan waa sayulxifdi iyo waxa la midka ah taxdiirkii bay ka mid tahay tacriifka waxaan qofkii la garanayn waxaa la sheega mooyaane ashyaadaasoo dhammi waxay soo gelayaan ashyaada mustanayaadkaabay soo gelayaan wakhtiyo kalenu ka warrannay calaa kulli xaal ashyaada muxaramaadka ah iyagana waa in aad iyo aad la jiraa maanta darsiga halkaasuu ku dhammaaday marka carabkaynu marinay koley inta dambe ilaahayna haynagu anfaco wixii sawaaba waxaynu qaladnayna sharaxa iyo waxaa laga yaabaa dee in ashyaada qaarkood alfaado ama wax la midi ku dhacaan ilaahay naga dhaafo khayrkana ilaahayna waafajiyo sala allahu wasalama calaa rasuulihi muxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk